ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kullu nafsin daa'iqat اlmowt wanabluukum biاshari wاlkhayri fitna wa ilayna turjacuun naf dhammaanteed geeri bay dhadhamin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo noloshan aynu ku jirno hadday qadhaadha iyo hadday macaantay hadday adagta iyo hadday fududdahay hadday dhabkuula muuqato iyo hadday dheeldheelkuula muuqataba ilaahay wuxuu leeyahy geeraa ka dambaysa waxaanan idinku itixaamayaa baa ilaahay leeyay bishari waalkhayr sharka iyo khayrka labadaba waa idinku itixaamayaaba alla leeyay subxaana wa tacaala khayr waa lagugu itixaami oo nimciyo badhaadhaa lagugu itixaami sidii nebi sulaymaanba loogu itixaamay oo weliba imtixaanada qaarkood innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi uu tilmaamayey ilaa uu dalbaday mid ka weyn imtixaan ka weynina la geliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala geliyo uu ku guulaystay dabeetana nicma alcabdu innahu awaaba la ku sifeeyey dhib iyo imtixaan baa lagugu itixaami sida ambiyo kaloo badan qur'aanka ilaahay kaga warramay qaar la dilay qaar bukooday qaar la xidhay qaar la caymadiyey qaar dalka laga saaray qaar dab lagu riday mashaakiloo dhan baa ilaahay ka warramay haddaba mushkilaadkan iyo tasbiixda aan ka dhigtay maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya insaanku sidiisaba dhibta ilahi subxaana wa tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim innagaa layna faray inaynu dadaallo laakiin markaynu dadaalkana nimaadno waxaa layna faray inaynu ilaahay tala saaranno waxaa kaloo intaa ka dambaysa qofku wuxuu mas-uul ka yahay intii awooddiisa ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha haddana adigoo aan mas-uuliyadba gabin ayaad cadhogami waayi markaad aragto muslim culaan la hayo iyo dad dhanoo muslimiinoo la baabi'iyey dumar iyo carruur la tirtiray dad gawaadhi la dulmariyey qaar dayurada lagu garaacay qaar kaarayaa laga dulboodsiiyey qaar naabaa lagu riday wax kasta markaad aragto naftu diiqad bay dareemaysaa ayaa cidhiidhi haddii muslimnima inuun kugu hadhsantay qofku inuu psychologicali u dhiboodaana ah, waa dhib dhibabka ka mid ah laakiin ilaahay subxaana wa tacaala tiriyaaq iyo dawow inaga siiyey laysku daweeyo dadkase in badan ay hilmaameen ilaahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la beeniyey ee rabbigii wax laga sheegay ee isaga lagu jees jeesay ee dhib oo dhan loo geystay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dejiyey dawo qur-aanka ku taalla qisas qur-aanka ku yaallana ilaahay waa inooga warramay oo iyaguna nafsu dawaa'a ah. tiryaaqii lagu dawaynayey cidhiidhigaa iyo dhibtaasi ah ilaahay nebiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay fasdac bima tu'mar waacrid can اlmushrikiin ina kafaynaaka اlmustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun aduu xaqa sheeg baa la yidhi annaga kaaga filan kuwan dheeldheelaya kuwa ilaahay khayrkii caabudaya diinla-aanta u baxay laakiin haddana ilaahay wuxuu tilmaamay sanwintiisa arrayd markii la yidhi sheeg waxaa kaloo loo tilmaamay dhib kale uu dareemaya haddana inay jirto walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaahay yidhi waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi in laabtu ku cidhidhiyoomayso oosaanay laabtu u cidhidhiyoobin iyadoo dawi lqurba iyo intii ugu dhowayd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhoweyntu ku dabagalo halkaad istaagtaba u idhaahdaa waa beenti kan yarana adeer u ah nebi moxamed adeerkii rumaa daba socday abiilahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qudha nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxaa loo diiday inuu wax sheegi karo waxa la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyo inuu waalan yahay yaa ayuha aladii nusila calayhi dikru innaka lamajnuun ay yidhaahdaan tufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalan yahay ama wax sexro damaad waynu garanaynaa inuu nebigaba u yimo yidhi war waxa la yidhi waxoogaa waaliyaa ku hayse ku daweeyo riixdaan tufaayo waxbaan akhriyaayo cidhiidhiga wuu nebigu dareemaya calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabbu samaawaati walardi laga gaaloobayana wuu taagan yahay lacallaka baaqicun nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaad cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysa inay rumayn waayaan alle subxaana wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu idhi fasabbix bixamdi rabbik fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa laydhi adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala atasbiix macnahu fi luqa atanziih aw ilibcaad bay yidhaahdaan waa fogayn adoo ilaahay ceeb iyo xumo ka dheeraynaya baa la leeyahy wa tacaala ilaahay tasbiixdu waa ilaahay oo wixii u cuntamin wixii naqaa'isah wixii liidasho iyo aan rabbi sifaadkiisa ahayn oo ilaahay aad ka nasahdo xamdiguna waa cagsigeeda waa ammaantii iyo ilaahay afcaashiisa iyo asmaadiisa wanaagsan aad ugu mahadiso oo aad ku ammaanto huwa hanaa idan waa nafyi iyo ihbaat wada socda waa salbi iyo iijaab waa ilaahay subxaana wa tacaala haddaad xumo ka dheerayso wanaagana aad u nisbayso oo aad kaa ku wardida baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala waxay daawo kaaga tahay dayqu sadriga ku haysta laab cidhiidhiga wa kun min asaajidiin fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin aanaa'i اlleyli fasabbix waadbaara الsujuud ilaahay wuxuu nebigiisa ku yidhi sabir waxay ku hadlayaan ku sabir wasabbix bixamdi rabbikna ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixso bale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku baray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo innagaba rida nafs iyo tasbiixdu inay wada socdaan fii suurati طaaha ilaahay muxuu leeyahy faصbir calى ma yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wmin aanaaءi اlleyli fasabbix وaطraafa الnahaari lacallaka tardaa ay kay tardaa baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala tasbiix la kaalay adigoo ku maraya ilaahay xamdigii goormaad la imanaysaa qabla طuluuci shams ay qabla shuruuq wa qabla اlguruub wa anaa'i leyl wa awali nahaari wa aakhirih intaba tasbiix la kaalay baa la yidhi waagu intaanu beryin tasbiixso gabalku intaanu dhacin tasbiixso habeenka barhtankiisa tasbiixso maalinta labadeeda dacal tasbiixso tasbiixdaa iyo xamdiga haddaad waddaba ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaad gaadhaysaa lacallaka tardaa ay kay tardaa mufasiriinta barh halkan ku fasira salawaadkaa loo jeedaa laakiin culammadu waxay lein wasalaatu hiya tasbiix salaadda lafteeda tasbiixa fii buyuutina adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal baa ilaahay ku tilmaamay yusabbixdan waxay mufasiriintu isku raacsan yihiin inay tahay maxay salaaddii amase dee salaadda waxyaabaha ugu weyn ee la qabtaayo qofka musalliga uu sameeyaa waa tasbiix iyo taxmiid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaawiyata bnuulxakam ninkii salaadda ku dhex hadlay ee dabeetana saxaabadu maagtay ee uu markii dambe nebigu u yeedhay uu waxbarayay wuxuu ku yidhi inna haadihi الsalaaة laa yaslaxu fiiha shayءu min kalaami الnaas inamaa huwa الtasbiixu wالtakbiiru waqira'aة اlqur'an walidalik bay culammadu waxay dhahdaan toddoba meeloodoo salaadda ka mida la tasbiixsadaa salaadda iftitaaxeedu waa tasbiix subxaanaka allahuma bixamdik tabaaraka smuka watacaala jaduk walaa ilaaha hayruk waa iftitaaxa allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasiila waa iftitaax labaad yacnii istiftaaxa lagu sameeyo salaadda waa takbiiraa waa tasbiix ilaahay subxaana wa tacaala loola yimaado rukuucdu iyo sujuudduna de waa tasbiix subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya wa bixamdi subxaana dil yacnii imise nooco tasbiixa soo marka la rukuucsanyah marka la rukuucsanyna kadalik subxaana rabbiya alacla subxaana rabbiya alacla wa bixamdi subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaa'i wاlcadama subxaanaka allahuma wabixamdik astakfiru yacnii imise noocoo baa soo arooray rukuuc iyo sujuud iyana waa tasbiix iyo taxmiid haddaad qur-aan akhrido oo aad aayo tasbiixa soo martana waa la tasbiixsadaa intaad salaadda ku jirto qofkaan faatixada garanayna muxuu samaynayaa isna tasbiixsaa la yidhi makaanulfaatixa iyana waa tasbiix markaad salaadda adbaara sujuudna ama markaad salaadda ka baxdana iyana tasbiixsaa la yidhi oo subxaan allah alxamdu ilaha illa llah allahu akbar waa innagaan idhaana markaynu ka baxno inta soo hadhay inteeda badanina waa taxmiid waa xamdala faatixada lagu bilaabo alxamduya rukuucda oo socoto samica allahu liman xamid oo sujuudoo xamdala la socoto inta kalena waa taxmiid yacni salaaddu waa subxaana allahi wa bixamdihi ficla walidaalik baa nebiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa waxaa cidhidhi haysta wuxuu kaga baxayaa inay tahay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshams waqabla guruubiha wamin aanaa'i اlleyli fasabbix waaطraafa الnahaari lacallaka tarda waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogaga warramaya nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo cidhidhi galay meel adag ku dhacay wadannuuni id dahaba muqaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi الظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin nebi bad ku dhacay oo baddoo qudha aan loo dayna kalluun liqay oo calool kalluun ku sii jira intuu bad qarqoomay haddaad biyaha un iska dhex sabaynayso weli rajaad qabtaaye kalluun calooshii ku jira ayaa ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala meeshaa maxaa ka cidhiidhi badan maxaa ka warwar badan inaad bad ku dhacdo oo geed la cuskado lahayn oo haddana nimiri ku liqo waada calool nimiri gasho meeshaa madow markaa galo ilaahay wuxuu leeyahy fanaada fi dulumaat mugdiyadaa dhexdoodu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqayay anta waa mufasaradii laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu ku dhawaaqayaa laa ilaaha ilaa ant subxaanak innii kuntu min aldaalimiin ilaahayow adigaa keli lagu caabudaa subxaanak xuma ka hufnaantaada ceebka fogaantaa buu leeyahy wuxuu tilmaamayaa acmaashiisu sameeyey inuna waxaana ka ratibmeyna ilaahay marnaba isaga dulminin ilaahayow lasta bidallaamin lilcabiid buu leeyahy ee eh, kuntu min aلظaalimiin ilaahay subxaanaه wa tacaala dabeetana fii suurati fii suurati saad mise saafaat saad ilaahay wuxuu inoogu sheegay inuu ku badbaaday sababtaa daraaddeed falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilahay yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabisa fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeyay kuwa tasbiixsada mufasiriinta badh waxay leeyihiin kuwa tasbiixsada waxaa looga jeedaa fii baطni اlxud kuwii ku tasbiixsaday mufasiriinta badhna waxay leeyihiin ayaama kaana fi الrikhaa markuu barwaaqada ku jiray kaana yadkuru اllah yacni fi الrikhaa dabeetana fi shidda ilaahay xusay subxaana wa tacaala labada tafsiir labada tafsiirbana waa sax haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay leeya kuwa tasbiixsada la labitha fii baطnihi ila yowmi yubcaثuun wuxuu ku jiri lahaa halkaasi ilaa inta laga soo bixinaya baa rabbi leeya subxaanaه wa tacaala idan ayuha alaxiba tiryaaqa ama daawada dhabta ah ee cidhidhiga laabeed iyo cadhada lagaga baxo iyo ciilka lagaga baxaa cumuuman waa ilaahay dikrigii marka hore alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub waxaa qur-aanku sii tilmaamay markaasi adkaarta qaar ka mid ah dikriga ilaahay sii tilmaamaya waayo tasbiixda mararka qaarkood ay culammadu ku fasiraan addikru kulluhu inuu tasbiix yahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa markaasi daawo inay u tahy bal eh cagsigana waa ka daawo aadanuhu markuu xoog iyo xoolo iyo wax helana iyona kibirkuu qaada kibirkana waa ka dawo marka waxaa la yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu nasriga iyo guusha iyo nimcada helayna iyada uun laasim baa lagu yidhi إida jaaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fii diin اllahi afwaaja markaad aragto ilaahay guushiisu inay kuu timi iyo furashadu ay kuu timi oo aad aragto diinta soo gelaya maxay samee baa ilaahay yidhi fasabbix rabbika wastakfirhu aadanuhu markay guulaystaan way kibraan dabeetana waxay dhahaan waa maalintii xorriyadda waa maalinta xoogga lasoo bandhigo waa maalinta dadkao dham isugu yimaado waa maalinta madaxdu khudbadayso madaxda hadashoo dhammina maxay ku hadashaa waa guulaysannay waa xoogaysanay waa iyagaa is maalmaha xorriyadaha iyo maalmaha istiqlaalka iyo maalmaha la sheegoo dhan aadanuhu isagaa issheega ilaahay se taa inama amrin ilaahay wuxuu ina amray haddaad xusaysaan markaad dareentid nicmada alle subxaana wa tacaala ee aad guulaysato ee cadowgaa kaa dhaco ilaahay kaa reebo ee mabda'aagu u faafo ee dadku ra'yigaaga qaata diinta la soo galo taana abaalmarkeedii iyo shukrigeedii wax weeyaan baa ilaahay leeyay fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru maantaana ilaahay unbaa la sheegaa maanta dhibta lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa maanta badhaadhaha lagu jirana ilaahay unbaa la xusaayoo la sheegaa tajadud nicma waa la sujuudaa waa la shukri ilaahay unbaa la xusaa sujuuddu waa nooc min ashukr waa nooc min atasbiix qofku markuu sujuudo muxuu yidhaahdaa subxaana allah buu daa yidhaahdaa marka sujuudda soo taa lama idhaahdo subxaana rabbiya laclaa baa la yidhaahdaa nicamka markaad hesho fooddaa dhulka la dhiga idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala caafimaadka aadanuhu inuu ku jiro ilaahay sheegsheegiisa iyo ammaantiisa inuu ku jiro caafimaadka bini aadamku haddii cidhiidhi aad la kulanto cidhiidhigu ha ahda ciil bini aadamku baday ama ha noqdo masaa'ib kaleoo kugu habsatay sida taa dunuubtun ka dhalatay iyo acmaashaad samayso sida mushkilaadkaa qadartaa la kulantay nebi yuunus oo kale ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ay badeen qurayshi labadaba waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik ilaahay u tasbiixso subxaana wa tacaala ayuha alaxibbaa waxaad ogaataa inaynu ku dhex nool nahay dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya kown dhan oo dhawaqa ka yeedhaya uu yahay tasbiix dhawaqa qudha khilaafsani waa ka aadanaha iyo jinka saa daraaddeed ilaahay wuxuu leeyay wayusabbixu alracdu bixamdih onkadkaad maqlaysaan ilaahay buu u isagoo ilaahay ku dheehaya ku dheehaya xamdiga rabbi subxaanah wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya wasakharna maca daa'uuda aljibaala yusabbixna waatayr ilahay wuxuu inooga warramayaa nebi daa'uud oo shimbiro iyo buuro la tasbiixsanayeen bale qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alkaa'inaatu kullaha inay tasbiixsanayaan waxa jooga oo dhammi inay tasbiixsanayaan alam tara bale ilaahay wuxuu leeyay tusabbixu lahu asamaawaatu sabcu waalardu waman fiihin wain min shayin laa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu kaana xaliiman hafuura samaawaadka toddobada iyo dhulka iyo waman fiihinna baa ilaahay yidhi waa universka oo dhan kownka dhammaantii wain min shayin baa ilahay yidhi waxbaba shay ma jiro ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhammaantood ilaahay bay u tasbiixsanayaan ee idinku baan fahmaynin siday u tasbiixsanayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay kaa'in kastaaba ama jiro kastaaba jiritaan kastaaba qaab gaaroo isagu u tasbiixsado ilaahay uula xidhiidha inuu leeyahay alam tara anna allaha yusabbixu lahu man fi اsamaawaati waalardi waطayru saafaatin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun miyaanad arkaynin baa ilaahay leeyay miyaad ogayn in cirka iyo dhulka waxa joogaaba ilaahay ay u tasbiixsanayaan iyo shimbirahan baalasha kala fidinaya inay rabbigood u tasbiixsanayaan ilaahay baa wuxuu ogyahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah wallahu caliimun bima yafcaluun idan ayuha alaxiba bale mararka qaarkood ayaa ilaahay ina maqashiiya kaa'inaadka kale tasbiixdooda waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu mascuud uu leeyahy walaqad kunnaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kal nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo lala fadhiyo cunno la cunayo ayuu ibnu mascuud wuxuu leeyahy cunnadii aannu cunaynay baannu maqlayno subxaanallaada leh iyadoo la cunayay tasbiixsanaysay buu leeyahy cunnadu waa min mucjizaati rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam bal abu darri alkhifaariy radia allahu canhu waardaa baa wuxuu leeyahy xadiidka طabraani warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay ibn اlxajar alcasqalani inuu leeyay rijaalkiisa o dhamme waa hiqaat inii shaahidun cinda الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalam fii xalqa goob baan la fadhiyey buu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu gacanta ku haya buu yidhi xasa qururux buu gacanta nebigu ku hayay calayhi الsalaatu wasalaam qururuxii gacanta nebiga ku jiray ayaa tasbiixsanayay buu yidhi dadka meesha fadhiya waxaa ka mida buu leeyahay abubakar iyo cumar iyo cali iyo cumaan baa ka mida buu tilmaamaya dadko dhammi way maqlayeen qururuxaasi tasbiixsanaya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qururuxii gacantiisa ku jiray dhagxantii yaryareed ee gacantiisa ku jirtay oo subxaan allah leh ayuu abibakar u dhiibay abibakar markii loo dhiibayna tasbiixdii way socotay sidii bay u tasbiixsadeen dabeetana abibakar nebigu ku soo celiyay iyadoo tasbiixsanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay haddana cumar cumarna markii loo dhiibay way tasbiixsanaysa abidar wuxuu mar kasta tilmaamayaa dhammaantay inuu tasbiixdaa weli waa maqlaynaa yacni tii horeo qura ma hataanu maqlaynay buu leeyahay markay abibakar gacantiisa ku tasbiixsanaysana waa maqlaynaa markay cumar ku tasbiixsanaysa gacantiisana waa maqlaynaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu soo celiyey ayuu cumaan iyo cali u dhiibay labadabana gacantooda ayay ku tasbiixsatay uma dafacahunna ilaynaa buu yidhi annagaa markii dambenana loo dhiibay falam yusabixna maca axadin mina buu yidhi qolyahayagii kale midna lamay tasbiixsanin nebi maxamed iyo afartaa saxaabi waa meelahay culammada badha ahlu sunnaha qaarkood baa u daliishada masaa'ilka khilaafada xadiidkan in uu ka durugsanyihi afartaa saxaabi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sacabkooda ayuu ku wada tasbiixsaday idan makhluuqaadka qaar baynu tasbiixdooda maqli karnaa oo ilaahay markuu doono ina maqashiiyaa bale abu hurayra xadiidka saxiixaynka ku yaalla warinayo waa kale nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka warramay nebi nebiyada ka midoo qudhaan jaqaniintay oo dabeetana amray buulkii qudhaanjada iyo meeshao dhan in la gubo oo ilaahay ku waxyooday markaasi ma hal qudhaanjaa ku qaniintay dabeetana waxaad halaagtay umma min alumami tusabbix ummad umamka ilaahay ka midoo tasbiixsanaysa miyaad halaagtay yacni lowlaa waaxida hallaa waaxida baa la yidhi xabadda ku qaniintuun maadishid maxaad ummaddan oo dhan ayuha alaxibba tasbiixdan iyo taxmiiddan daraaddeed ayaa tasbiixda toddoba suuradoodoo qur ka mid a ah ku bilaabma siyaqa ficil amr iyo ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo masder iyo intabana waa ugu soo arooreen ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati alxashr iyo saf labada aayadoodee ugu horreeya dee waa isku mid sabaxa lilaahi ma fi samaawaati wamaa fi lardi wahuwa alcasiizu alxakiim ayay suurati alxashrina ku bilaabmataa suuratu safna ku bilaabantaa suuratu alxadiidna ma fi lardi gunba ah walardi sabaxa lilaahi ma fi samaawaati walardi wahuwa alcasiizu alxakiim suuraة jumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi اlmalik اlquduus اlcaziiz اlxakiim suuraةu taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlard lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir suuraة laclana iyadoo ficla mara sabbix isma rabbika lacla suurat lisraana iyadoo mastara subxaana aladii asraa bicabdihi leyla toddoba suuradood oo qur-aanka ka mid ah ayaa ilaahay tasbiixda inoogu bilaabay si laynoo dareensiiyo muhimaddeeda shan ka midana xamdalada laynoogu bilaabay de alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin iyo ancaam alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati walard iyo kahf alxamdu lilahi aladii anzala cala cabdihi alkitaab iyo saba iyo shan suuradood oo ka mid ah qur-aankana xamdala lagu bilaabay inta meeloodoo kale ay ku soo aroortayna tiro ma leh idan ayuhalaxibba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray oo inoo tilmaamay tasbiixda iyo weynideeda bale ilaahay ambiyadiisuu inooga warramaya qur-aanka oo nebi ka midih ilaahay uu tilmaamaya wadiifatu nubuwa inay ka mid tahayba tasbiixdu iyo waxa uu u dalbaday nebi labaad in lagu kaalmeeyana inay ka mid tahay inay tasbiixsadaan wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri wa ashriku fii amri muxuu u dalbaday waxaasoo dhan kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira buu leeyay ilaahya waxaan kaa dalbayaa buu leeyay haaruunna inaad nebi iiga dhigto walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira markay kaalmada dalbadeennee fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu طagaa maxaa fircoon markuu tegaye la yidhi walaa taniyaa fii dikri baa ilaahay yidhi fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniya fii dikri ha ka nooginu anagnaga xuskayga subxaana allahi wa bixamdihi yo laa ilaaha illa allah diyo wixii la mida ah, kuwaa ha ka noogina baa ilaahay leehay subxaana wa tacaala ayuha alaxibba ilaahay nebi yuunus baynu saynu soo sheegana uu kaga warramay nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay rabbigii markuu weyddiistay intuu jeclaaday inuu arko ilaahu aan ku arka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki keri bal hadda buurtan eeg hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad i aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahyow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumaadiga ka dheer waa kuu toobadkeenay buu leeyahy wa ana awalu lmu'miniin baanan ahay ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin nebiyullaahi zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo ilaahi buu barye barye cajab qabta karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu baryo cajab qabta ilaahay weydiistay rabbi inii wahana alcadmu minii washtacla ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu baryo cajab la baryey baryadu baryayaa waa maxay waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya laakiin wuxuu leeya adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacda iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo male haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahu aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa layidhi qaal aayatuka anlaa tukallima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramsa wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar wasabbix bilcashiyi walibkaar ilaahay subxaanahu wa tacaala ciisuu ka warramaya nebiyullaahi ciisa dabeetana waxaa la yidhi ciise umaadaa yidhi dadka أأnت qلتa للناaس اتkhiذuuنii وأmiya إلaahayni min duuن الlah ilaahay baa u laqinaya wuxuu odhan lahaa qاala سubحaaنك ma ykun لi an أquula ma laysa lii bحaq in kuنت qulته faqad calimته تaclam ma fii nafسi وla أعlam ma fii nafسik ilaahay subxaanaه وa taعaalى nebiyullaahi moxamed buu wuxuu waramayaa qul haadihi sabiilيi أdcuu ilى اllahi عlى baصيiraة أna وman اtabacnii وsubxaana اllahi wma ana min almushrikiin qul baa lagu leeyay nebi moxamed calayh salaatu wasalaam waxaad tidhahdaa waa kan jidkaygu isagaanan dadka ugu yeedhaya raacayaana aniga iyo intay raacdayba wa subxaana allah wma ana min almushrikiin ku dhawaaq baa la leeyay ilaahay wuxuu inooga warramayaa makhluuqaadka agtiisa ka dhadhow ee malaa'igta laydhaha iyaga shaqadoodaba inay wainaa lanaxnu almusabixuun bay leeyihin wainaa lanaxnu almusabbixuun jumla ismiya la adkeeyey adawaatu tawkiidna la ysugu geeyey ayay ku sheeganayaan malaa'igtu shaqadooduba inay kaatay wainaa lanaxnu almusabbixuun ilaahayna waa uu furayaa wuxuu leeyahy yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yuftaruun laa yaftaruun iyaguna waa sheegteen rabbina waa sheega rabbina wuxuu leeya yusabbixuuna alleyla waannahaar laa yaftaruun kala go' ma leh wa tara almalaa'ikata xaafiina min xawli اlcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim ilaahay wuxuu inooga warramayaa jannada dadka la geeyaana iyana shaqadoodu inay kantay dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi subxaana allahi wabixamdih ayaa iyagana shaqadoodaabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ayuha alaxiba haddii qur-aanku sidaa u balballaadhiyey intaan nusuus ka tegay soo qaadanin ay ka badan tahay inta aan sheegay waayo qor baan qori kari waaye qur inta ku soo aroortay tasbiix iyo taxmiid tiro aad bay u badantay ilaahay subxaana wa tacaala ina farayo goor walba wakhti kastoo aadane uu sheegi karo uun qur-aanka waxa ku taalla iyadoo la leeyahay tasbiixsada subax habeen saqa dhexe waa beri xiddiga dhac goor kastaba ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixsada idan tasbiixdu waxay ka wardiga marka hore muطlaqaa bay ka mid wa bixamdihi subxaana allahi subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih siyaqaad u tiro badanna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ugu soo aroortay qaababka loo tasbiixsanaya axaadiista haddaad akhdiro nebiga calayhi salaatu wasalaam ee jidru sabbaxa ku soo aroortay ama xamida ku soo aroortay aad bay u tiro badan yihin iyana ee tilmaamaya noociyaadka tasbiixda loola yimaado dee salaada dhammaanteedna subxa baaba la yidhaahdaa walidaalika bay culamadu waxay dhaha subxatu duxa ama waa ka laga sheegay inuu leeyay low kuntu musabixan la atmamtu culamada badh baa yidhahda subxada inta badanta sunnadaa la yidhaahdaa laakiin mufasiriin badan baa waxay qabaan macta kale in la yidhaahdo goorma wakhti walba waa la tasbiixsaa xaalad kasta ku jirto markaad yaabtaa subxaan la yidhaahdaa marka dhibi ku qabsataa subxaana allahi wa bixamdihi la yidhaahdaa marka nimco aad hesho ama ay kuu cusboonaato ayaa la yidhaahdaa faraskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabaddaada gaadhigaaga subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunna lahu muqriniin nimco cusub markaad hesho sidii nebi muuse la yidhaahdaa subxaanak markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika waastaqfirhu markaa dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taallay asxaabu اljanna qaala awsaطuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun qaala awsaطuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday ku haysato haday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay hadaad wax kasta oo duruufaadka ka mida ah, waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo wayna dembi dhaaf hesho salaatu wasalaam wuxuu man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin mi'ata mara gufira dunuubuhu wain kaanat midla zabad اlbaxr qofka yidhaahda maalin boqol jeer subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabad albaxr xoorka baddaoo kale hadday la mawjadda badda hadday leeg tahay la dhaafaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dembigaagaa lagu dhaafayaa wixii shidde iyo dhibku haysataa lagaaga dhaafayaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin falowlaa annahu kaana min almusabixiina lalabiha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun wixii cidhiidhi laabta kaaga jira lagaaga dhaafaya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin bale culammadu waxay leeyihin inshiraaxu sadriguu dalbaday nebi muuse waxay yidhaahdaan waa hamaratu tasbiix watasbiixu sababun liinshiraaxi sadri bay yidhaahdaan qaala rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii markuu soo waday kay nusabbixaka kaiirantu waa cillo way u tahay bay yidhaahdaan sidaa awgeed maadaamaynu bil cibaado ku jirno caawana ay tahay habeenkaynu rajaynaynay arja leyla fil loo rajaynaya inay leylatulqadri tahay habeen wardi iyo dikri iyo ilaahay xuskii ay tahay qofka muslimkii uu badsado adduunkaynu maanta ku loonnahayna cabsi iyo dhib iyo mushkilada ay ka taagantahy afarteeda dacalbana muslim iyo mid sakaraada iyo mid ilmaynaya iyo mid dhintay iyo mid lasii sida uu ka muuqdo weliba intii ahlu xaqa sheeganaysay u badan ee ahlusunna waljamaaca ayay u badantay inta maanta caalamka la kadeeday in kuwii haystay baa kadeeday xukaamta u ahaa inna kuwii gaalayd baa kadeeday inna ahlubidac gaale u soo raacday baa kadeeday isku wada daro waxaasoo kadeedina uu dunida taagan yahay ciddii wax iska dhicin karaysaa way iska dhicin inta kale waxay ku bogsoon oo laabtooda ilaahay ku shaafinaya subxaanahu wa tacaala inaad tidhaahdo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمdu لله رب العاalمين إلahayna qur-aanka wuxuu ingu leeyahy ya أيuهa الذiina آmaنوا اذkuruu الlaha dikran kaiira dikran kaiira toban meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay kaiiran un ilaahay daba wado ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha maaha qura ilaahay mintuu yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha wadkuruu llaha inta la yidhi bukratan waasiila baa ilaahay yidhi ilaahay xusa xus tiro badan leh wasabbixuuhu bukratan waasiila subxaanaka allahuma bixamdik walaa ilaaha illaa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk wsala allahuma cala muxamadi wcala alih wasaxbi waslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin